Thank you. waana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina ah. taarikh waxay ku aaseysan tahay labada bisha oktoobar sanada qodobada barnamijka ool ku maqli doontaan waxaa kamid ah wasiirro xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo abaabulka dhan al-shabaab ka wada qeybo kamid ah deegaanada hirshabeelle iyo galmudug xilli ay ku dhawaaqeen isbahaysi waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa ciidamada dowladda oo iyana markaa weli howlgallo ka dhan al-shabaab ka wada deegaano kamida ah gobolka mudug iyadoo shabeellada dhexena abaabul laga dareemayo waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump oo sheegay inuu imaan doono magaalada new york si uu racfaan uga qaato go-aano laga soo saaray ganacsiyada uu ku leeyahay dalka mareykanka masarna dab ayaa qabsaday qeybo ku yaala ama dhismo ku yaala dalka waan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuwa ugu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal kuula jeclaa dhaleesha fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumiyi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku daraye dhaleesha adigo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigu fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku darayee shirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw دي ما تشيخ الدولة دي ما تشوف مجروح دولتي مشير دولتي مشروح ساعدي موجودي ساعدي موجودي دينتنا قرب عادو تاي دينتنا المجر الدولة دي مجور الدولة دي مجر الدولة دي مجور تعالي موجودين jir dowladii ma joog dowladii ma jir dowladii ma joog daacadii Dora Dima Jir, Dora Dima Jo, Dora Dima Jir, Dora Dima Jo. Nabata derba adotai Dolan nimo, dolan nima chir Dolan nima chok Dolan nima chir Dolan nima chok duunyada daqsi baad u tahay duurjoogtada maan u tahay daayata darsi baad u tahay daayata darsi baad u tahay dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii maungu tahay duunyada dhaqsi baad u tahay duurjoogta ammaan u tahay duurjoogtada maahan u tahay daayarta darsi u tahay daayarta darsi u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadimo مجهود دولتي مجير dowladni majoog heystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab hore barnaamij ogalan guda galana dhegeystayaal aynu ku bilownee wasiirar ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano golaha shacabka ka mid ah iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaay markaa abaabul dagaalo ka dhan al-shabaab ka wadaan deegaano badan oo kamid a ah gobolada dalka gaar ahaana deegaanada hirshabelle iyo galmudug cali jayti cismaan guddoomiye hore gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya xildhibaan jacfar iyo mas-uuliyiin kale ayaa markaas si wadajira ah waxay sheegeen iska kaashan doonaan dadka walaalaha ee wadadega deegaanada hirshabeelle iyo galmudug inay markaa isbahaysi sameysan doonaan si markaa shabaabka ku sugan deegaanada looga saaro oo muddo kooban lagu soo abjaro waa kuwan mas-uuliyiinta oo si wada jira ah markaa u hadlay iyagoo markaa ku sugan qeybo kamid ah gobolka hiiraan waxaa ugu horeeya cali jeete cismaan gudoomiyaha gobolka hiiraan waxaana ku xigi doonaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya iyadoo xildhibaan jacfarna uu markaa qofka saddexaad yahay halkan waxaa la isugu yimid jirkaan u ballansanayn haddaana qaldanayn waxaa la rabaa galabta halkan waxa go'aan ma noo tahay inaan nimankaa wax iska nidhaahdo yaah halkan waxaa ku shiray waa ayr murasade xawaadle sooma yaah saddexa reeran ka koobanna soo ma kula dagaalamaynaa deegaankeena inaan ka kacsano saddexda beelood ee xawaadle iyo murusada iyo cayr ee galabta halkaan isugu yimid waxaa naga maqan saan rajaynayo duduble oo asaguna ay ahayd galabta inay halkaan joogaan laakiin qaybteeda iyo kulankeeday noqon doontaa iyo markeeda haddii ilaaha yidhaahdo waxaan halkaan u nimid go'aanna ku gaarnay inaan iska kaashanno isku garabsanno la dagaalanka cadowga khawaarijta ee al-shabaab waxaan isku dhaarsannay oon ballan iyo ahdi ku galnay inaan la dagaalanno meeshaan ku aragna inaan ku dilno soo sidaas maaha waxaan rabaa xoogaa arrimo yaryaroo waxaa jiray dadka qaar ay dadka danaha gaarkaale ah isweydiiyaan isweyddiiyaan tusaale cayrka iyo xawaadlaha iyoo kaleeto waxaa lagu leeyahay annaga dhul nagama maqna maxaan dagaalna loo gelinayaa haddaanaan shabaabkan xunoo meesha taagan iska wareejin dhulka aan joogno nabad ku joogi mayno galabta waxaa meeshan isugu nimiday waa inta cali ka hadlay ayaamahaana waxaa noo socda hadalladaas in maar saddexdan biyoolad wajahadda ku aadan ay ka wada howlgalaan galabtana waa isugu nimiday wajahadaha dagaalku ka socda waa badan yihiin dhinacaas mudug waa ka socdaa dhinacaas dhuusamareeb waa ka socdaa wejigaana waa ka bilaabanaa hadii alla yidhaahdo ilaa iyo xeebta waa ka soco doonyaa insha allaahu waana markii ugu dambaysay wax badan isu nimiday oon hadalnay oon wax isu sheegnay welina nimankii waa joogaan laakiin inaan galabta ay noqoto galabta noogu dambaysa inu hadal isugu nimaado nimanka weli aan leenahay aan iska kacinno inay galabta noogu dambayso oo aan wixii ku xiga aan isugu nimaado waa iska kacinna nimankii wixii kaloo talaa iyo wixii kaloo horumar ah aan ka hadlayna haddii ilaahay idmo ballamihii hore loo soo qaaday meesha aan maanta isugu nimid oo gogashu ay noo taalle waa waro dhuumale waa go'aankii ugu dambeeyey waa ballankii ugu dambeeyey oo laisla qaatay insha allah waxaan rajeynaynaa inuu go-aankaas uu doono cododkaas aad maqlayseen waxay ahaayeen xildhibaan jacfar oo haatan u dambeeyey wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo ka horreeyay cali jeete cismaan guddoomiye hore gobolka hiiraan oo si wadajira ah ugu dhawaaqay markaa isbahaysi ay sheegeen in dadka walaalaha ay markaa iskaga gaashaaman doonaan inay iska dhiciyaan al-shabaabka deegaanadooda ku sugan si loo xoreeyo ceelbuur galhareeri iyo deegaanada kale ee weli ku harsan gacanta al-shabaab dhinaca kale xildhibaan maxamed cabdiqaadir oo isna kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa deegaana hoos yimaada degmada jaralaqsi gobolka hiiraan isna waxauu ka wadaa baabul dagaal oo ka dhan al-shabaab wuxuu la hadlay ciidamo deegaanka ah oo tilmaamay in dowladdu heel iyo hooba la garab taagan tahay isaga ka xildhibaan ahaana ku matali doono in markaa uu kala shaqeeya wixii tabara in markaa lagu taageero si ay shabaab isaga dhiciyaan waa kan xildhibaan maxamed cabdiqaadir waa ka tiro badannahay waa ka tayo badanahay waana ka awood badannahay laakiin hal shayaa jira asaga waa nin ul lagu wado oo la tuma oo doonta lasoo marsiinaa oo lagu khasbaa inuu meesha joogo wuxuu sugaa marka xabad yaroo dhacdo inuu cararuu diyaar u yahay waad aragteen dagaaladii ugu dambeeyey waxaa laga soo wariyey iyakoo la tuma oo matagaa haddana lasii raacdeena qarax waxaan ahaynay meesha ku haayaan ma laha weylowad caawa dadka jooga boqolkii boqol qarax aamina iskaga qabaan nabadgelya haystaan haddee boqol iyo iyakoo meeshaas ay dhaantu ciyaar ka aliftaan baabur qarax ka baqi maayaan laakiin buluburkii baladweyne labada isku timaadaba geysay fiirin qaraxa soo socdaaley soo maha waxa raggan loogu adkaan karaa waa sidaa in loo noolaade ma ahan in gacmaan li saarto xaqiiqda aniga meeshaan deegaankan weelowad waxaan ku arkay waa wax aad ii farxad geli dad diyaarna waa deegaan deegaankoodana horumarnay haddii sida hadda aad ku socotaan ku socotaan meeshaanoo dalxiis loo yimid oo qurux badan oo laamiye leh oo biyo macaan leh oo dadka oo idinkana boosaska hadda aad beeraha ka dhigateen oo iska oodateen qaali samadaas oo mara ayaa la gaari doonaa laakiin waddadan hadda haynaana geyni meeshaan shabaab markuu haystay aaggan ma qiime lahayd meeshaan ma ceel in laga dhisaa lagu fikiray ma idinkaa inaad meel soo istaagteen waxbarashaan rabna maa dhihi jirteen maxaa sababay xorriyadda haysataan waa xorriyadda inay timaan soo ma rag fara badan maanta inay qabri jiraan in annaka meeshaa maanta ku faraxno oo aan danaheena ugu wada hadalno oo dadka nool noolol aan u raadina dadaa qabri u jiro saaka qoraxda ugu soo dhexbaxda ikoo qabri ku jiro laba wadaa noo furan wadada horumarka iyo guusha iyo liibaanta iyo quruxda iyo wax walba oo waddada hadda haynoo la dagaalanka argixisadaah iyo inaan gacmaha i saaranoo cadowga dhulka mar labaad ugu laabto kuwa qabriyada ku jirna ee qabriyada naga soo dhexdhahaan maxaa dadka naga dembeey ku dhacay inay soo dhahan oo qabriga ay naga soo dhex fiiriyaan ayay noqonaysa ilaahayna tan dambe kama rajaynayno shabaab wakhtigiisu wuu dhammaaday wax u hare ma lahan eh, dagaalkan hal sana jajab uu socdaa halkaasan xildhibaanadeen furunta wada joognaa maalintii dagaalku uu bilowday hees ilaa maantadan furunta idinla joognaa qorigaad wadatiin waa dagaalamaysiin laakiin mid aan ka yarayna idinla garab taagnayn kiina dhaawacmaa daawo u raadinayn isbitaalada aan la taagnayn waxaad cun laheedana waxaad ridi laheedana albaabaha dawladda la taagneen haddana ma dhaafinoo ma dhihin guryihiina jooga intaad xafiisyadii ka qabtee inaan tuuto soo qaadana dhexdiina imaana haddana diyaar waxaan nahay inaan dhexdiina joogno adaryaalo waxaan rabnaa abaabul aan wadnaa dagaalka wejigiisa koowaad waa la guulaystay wejigiisa labaad waa la guulaystay mid xidadisiib ahaan rabnaa inaan hadda samayno xidadisiib waa la yaqaana soomaha geedka geedka marka kor laga jaro wax yar kadib soo cifeeya markuu helo soo saas wixii hadda ka hore shabaab geeda ahay waa la jaray wuu soo cife waa la jaray wuu soo cife waa daalna cifid damba ma rabno salkaa ka jarayna xididadan ka siibayna maanta waxaan tagnay meesha la yidhahda abdhaaraan tagnay miir qowlayaan tagnay abooreen maaragtay aan joognay intaas kula kulannay dhammaantood hal fariina ku wadnay haddana waxaan joognaa weliwadaa hadda joogna dagaal xididisiib shabaabaan rabnaa inaan galno manala galaysaan ma soo gacmaa saarana xidadii siibkaas dagaalka shabaabka inaan la galna diyaar waa u tihiin soomaa aadaa u mahadsantiin nin walba oo joogo markuu cidihiis ku laabto laba bilood oo fasax naagtan ha ka soo qaata ilmahan ha u sheego gadaal xoolihiia wax shuba la waay iyo teleefoonoo guriga ka soo dhaco marka waxaan rabnaa cidihii waa u sheegan waxaa leenaha laba bilood oo jihaad ah oo aan ilaahay ugu dhawaanaya gali rabaa haddaan dhintana ilmahaygaa xorriyad ku noolaanayo haddii anoo nool soo laabtana safar dambe oo dagaal shabaab kugu laabo ma sidaasaan ku ag jooga shabaabaan soo xididisii baa laydin difaacan oo laamiga saaran oo mar walba shabaab inuu webiga ka soo gudbo laamiga ka soo gudbo halkaa inuu yimaado oo aboore habeen hore uu sabanka ula dhacay barnaamijkaasaan rabnaa inaan joojino difaaca hadda laamiga waxaan rabnaa inaan webiga geyno labadaas bilood fasaxa idin sheega wax labada biloodoo webiga waardiyin rabtiin waa waa labada bilood oo galmudugna dowladda ay ka soo farxalani galbeedka hiiraan uu dagaalku ka bilaabanaa waa ma lixdan cishaan u adkaysi wayna shabaab lixdan cisho oo noolal iyo amni aan ku bedelanayna waa in adeeryeelo fariintaasaan wadnaa laba shay meeshaan ciidanka jooga horjoogayaalay leedaha madaxay leedaha soo saas maah madaxda ciidanka meeshaan jooga waxay noo sheegayaan tirada saxda ah oo meeshaan joogta colka loogu talagalaa colkaas la soo sheegay qoriga wuxuu ku ridi lahay iyo wuxuu calooshuu ku ridi lahay mas-uuliyaddeedana ka qaadanan dagaalkaasaan rabnaa inaa ooxido siibka shabaabka inaan la galno deegaankan waxyaaluhu ku ammaano waxaa ka mid ah haba yaraatee xunxun hoose idinkama dhex jirto idinka meelaha marka la joogo xididaadaa ka siibteen shabaab laakiin webigaa dhiman markaa si hoos u hadan jicibow yaabaa cidda laga rabo inay sidii isha goonnidu ku fiiriso ya sida hoose la marka hoose markaa garaacayna jiciwow yaa laga rabaa ya jiciwow iyo caag bashiir iyo cabdi cagweyn iyo helebanaan iyo helebanaan dadka u taal waa anigii idinka dadka kalena kaalmaynoo yihiin warkaas ma maqlaysin waa fahmaysi soomaa laakiin barta iyo beerta nimanka ku laha waa anag soo saas maa been maa ku sheegay reerka meeshaan fadhino fulinimona laguma xaman goob dagaalay ka soo carareen taariikhdooda laguma diiwaan gelin difaaci qabiil xawaad ugu soo baxeena laguma diiwaan gelin tii iyada taariikhda horaan rabnaa inay sii taaleen ma diyaara u nahay mase waa madoobeyna taariikhdii horeo reerkan uu lahay inay sideeda ahaatay diyaara u nahay soo maa aadaa u mahadsantiin horjoogayaashii aan isla xiriirayna isla xiriirayna colka tiradiisii intuu yahayn ogaanaynaa xilligii la dhaqaaqayo waa soo sheegayna baabuur haddaad u baahantihin laidinku daabul waa laidinku daabulaa welilaahi lmustacaan calaa maa tasifuune furunta marka la tagana nin walba wuxuu ku ridi lahay wuxuu cun lahay mas-uuliyaddeeda anaa idin dhex taagan xitaa baabuurka gadaal ka raaci maayo furunta horaa idinla joogaa insha allah ani laba biloodoo fasaxan leh labadaas bilood waxaan rabaa meeshii jicibow la yidhaahda inaan baraako ku dhiso halkaasaan rabaa inaan joogo haddaad haddaad u muudi jirtaan in laydin galbiyo ka taga halgan iyo buluburtii jicigo aan rabaa inaan u dhexeeya labadaas ama tol ama tola yeelo doonaa meesha ila joogo ama waxaa yeelo ama nin waxaa noqon doonaa rag ahoo garbihiisa ay buuxaan xildhibaan maxamed cabdiqaadir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu oo isagu la hadlayay dadka deegaanka iyo ciidamo loo diyaariyay inay ka qayb galaan dagaalka dhanka al-shabaab ee looga saaraya deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan iyo deegaanada hirshabeelle dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka mudug waxay sheegayaan in ugu yaraan lix ruux ay dhimatay sideed kalena ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay goldogob oo gobolka mudug ka tirsan gaar ahaana deegaanada lagu magacaabo dalsan iyo balisoofle sidii lasoo wariyey waxaana markaa muuqata in dagaal beeleedku uu khasaaro badan ka dhashay maadaama dagaalka dhacay ay ku dhinteen dad ku dhow toban ruux oo maadaama ay markaa ku dhimatay sideed ruux ama lix ruux sideed kalena ay markaa ku dhaawacmeen waxaana markaa muuqataa in ilaa haatan aan xog badan laga hayn sababaha keenay dadkan iyagu markaa isdagaalaya oo u muuqda markaa dad wada degaan qeybo ka mida ah gobolkaasi mudug weli barnaamijka ola adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka ogaala degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal waxaa jirta intii dagaalka al-shabaab uu socday muddada sanadka in xubno badan oo ka tirsan shabaabku issoo dhiibeen iyadoo markaa qaar badan oo isoo dhiibayna ay markaa dib ugu noqdeen shabaab amaba ay ka baxsadeen hay-adaha amniga taasi oo tuhum badan dhalisay haddaba sidee loola macaamili karaa arrintaa sidee se istraatiijiya dejin karaa in markaa aada loo hubiyo xubnaha soo goosanaya inay sax tahay soo gooshadooda sideena loo hubin karaa waxaynu xog weydiinay cali maxamuud caddow oo ah falanqeeya arrimaha amniga siyaasadda horta alxamdulilah asna llah wasalatu wasalamu ala rasulilah nabaddiidka istraatiijiyo inta badan ka tahay soo dhiibista waxay ka tahay istraatiijiyo oo macnaha mararka qaar cadowgu wuxuu samayn karaa inuu makaalin ku laqsiiyo oo kugu darsado xubno ama official ah ama aan official ahayn macnaha toos ah ama aan toos ahayn soo dhiibistoo kale marka awalka horeba waa isku dayaan inay meel kasta wasaarad kasta o ciidan kasta tababaraba dad ay ku darsadaan si ay xogtii iyo waxay ula socdaan oo insider wax layihahdo gudahaaga inay ka adeegaan dhibaato ku sameeyaan laakiin midda soo dhiibidda way ka bedelan tahay eh, inta badan haddayna goob dagaal isku dhiibin ayna qoryaha madaxa ayna saaranin eh, markaas taasa la dhahay isdhiibid laakiin isdhiibidda oo lasoo lasoo laymiyey oo dad kasoo shaqeeyeen eh, lacag iyo wax lagu keenay la keenay inta badan waa khayaamada ku jirto oo waad waxaad dareemaysaa hadda marka ugu dambeysa sargaal dhan oo sare intuu wax baabiyey gadaal cadowga ah, dawladdii dhabar ka toogtay yuu baxay marka soo dhaweyn waa waa dagaal istraatiiji kamid a ah dagaalka xarro cisaabaadka waxay ugu yeeraan ama dagaal daanyeeraadka marba meel tag marba meel aad way issoo diibaanayaan waa noqonayaan marka dawladda waxaa la ilahaa keliya ka aaminta ninka hadii uu ayaga soo galaabtay oo dakana saxa ka soo galay uu saraakiil soo baabi'iyey keliya la aamini karaa keliya inuu waa isdhiibaa ah yidhaahdo berine markii xidiga la siiyo xoolo la siiyo wax la siiyo una qabo wax maaragtay waa waa khayaamay nagu tahay waxaa dhacday oo kale in xubno kasoo goosta al-shabaab oo kale mar kale inay xiriir la leeyihiin ay dowladda ku tuuntay iyadoo weliba qaarkood ay baxsid yihiin oo hadda ay ka baxsadeen iyadoo ay saraakiil ay yihiin oo xilal iyo darajooyin haya sidee marka looga feejignaa noocaasa waxaa looga fognaa jira kara karaa wixii mashruuc soo galo sidooda mashruucay ku dhamaadaan dadkan ayaga hadda dib hadii loo baaro dawladda iyo ayaga xiriir toosa ma lehe ina xildhibaano ama beeshiisa ka soo jeedo ama rag beeshiisa kasoo jeedo dad meesha soo jeedo a ah, waxay leeyihin waxaan dhamaynana qandaraas ninkii hebel hebel ahaayo ayaa soo goosanayo yaan soo dhamaynayna saasaa lagu soo dhamaynaya la keenaya marka mashruuc wuxuu ku bilaado mashruuc ku dhamaana hadhowna marka uu hub iyo gaadiid iyo wax kaa taabto sidaasoo kale baxsad noqonaya xogti iyo update ugu dambayso cadow kula dagaalaysa aad qaata u kaa helo dib uu kaaga laabanaya laakiin isdhiibkaan ku yihahda haddii uu yahay isdhiib aad dagaal ku qabatay ee aad maxkamad saartay ee aad dambi ku weysay ama cafis dawladeed oo helay oo aad xaraysatay isdhiib baa la yihahdaa kaliya waxaa la yidhahdana idoon dagaal iyo olola aadan ku jirin mid ninkii maaragtay isinta u naco caqiidadoodii naco oo ka hadlo oo weliba si cad u hadlo mediaha ka hadlo isagoo meesha joogo ama ayagii soo wax soo gaarsiiyo oo aad hubtid inuusan u laadan karin xiriir uusan lahayn laakiin nin asaga qudbasaro lagu keenay oo aad soo xaraysatay faraha gashatay beriino xiriir laleeyaha way caddaasas waxaa dhacday dhowr goor in xubna ka soo goostay al-shabaab aan xitaa la marsiinin nidaamka dhaqan celinta oo hay-adaha dhaqan celinta aysan marin si toosana ay u galeen magaalada bal kuwaasna ka waran marka laga soo tago kuwa xilalka loo dhiibo iyaga halistoodaba wata waxa waaye sideeda macnaha soomaaliya qabiilka waxau ka yahay waxyaabla ka yahay qabiilka waa fiican laaki waxyaablo ka yahay qofka ku qabiila ee nin sare ee meesha joogo amaba meel xil sare haayo wuu sahlayaa inuu asagana ku faano lacag yarna ku helo guuraha dawlada hebel hebelaa soo goosanayo ee uu ka galo project waayo waasaan kuu sheegay mashruuc hadday ku bilaabato mar waliba dhibaatay keenaysaa hmm. waxa keliya oo looga badbaadi karo waxay tahay qofkaan ha is cadeeyo maa lahum wamaa calayhim waxa lagu leeyahay iyo waxa uu leeyahay iyadoo loo kala caddeehayo hmm. ha ka soo geysta dhibaato ha ka soo geysto oo una laaban karin rag baa waxay soo dileen saraakiil soo baabiyo shabeellada soo baabiyo soo laabteen ilaa haddana way shaqeeyaan hmm. hebel iyo hebel madhaha dhal u shaqeeyaan waa oga dad sidaasoo kale isu soo dhaqan ha yimaadaan waxay noqonaysaa macnaha mar adigu inaad heer ilaa bixasbi laxwaal aad aamini kartaa hmm. biyi kasta kastay wasaq u yihiin dab waa damin karaan laakiin xogta asaga waa inuu soo maro ugu sano xog bes laga soo qaado meel isaga xareysnaado kadib tababar la gelsho adiga another fifteen days inay sii jiraan cudurkan lamaba ogaba laakiin dhibaatada waxay keentay shan bilood dalaacsiiska iyo halbiri generaalka iyo corneela hore laga siiyey dhibaatadu meesha si ka taagan tahay sideedaba maamulka gacmaha haaya haday iska jiraan nimanku waa bini aadan annagoo kalena ma khayaamadee karaa dawladda laakiin wixii haddii loo khaldaayo in hebelaa yimid garaadada hore ka sii horaha ka dhaaqa la leeyahay maalin walba way dhacaysaa inuu fakad iyo baxsi iyo dhibaatadaas ay taagnaa way dhacaysaa lagu bixiyaa sarandii xeladaa jirto dhaqan celinaa jirto ilaa lix bilood waay qofka waxaa la rabaa sargaal hadduu ugu yaraan saddex sano in lagu soo shugaayo toddoba sano lagu shugaayo virus lagu shugaayo laba laba biloodan uga saaray kabacdina waxaan siiya xidigo wax socaaya maaha maxaa diidaya marka in xeer laga soo saaro inaan xidigo iyo xilba loo dhiibi karin ama xidigo lagu tixi karin xilna loo dhiibi karin maxaa diidaya intii ay wax si ka noqonayaan maadaama is-aaminaadii ay yartahay tahay amaba haddii ay noqonayso in wax loo dhiibo in muddo ah lala socdo oo hay-aduhu eh, sirdoonku isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa qofkan iyo halka ula ku leeyahay ilaa ay hadda dadka wax wax haleeyey amaba e, dawlad sidaa hadda sheegta baxsadka ahay ama dhibaatadan meeshan ka weegeyso dhan waxay ku tiirsanaayeen dad dawladda cadeerka ah eh oo xoog leh marka xeer soomaali waxa waaye ku dar ka dhin meel leedahaa jirto dad oo waa dawladda cadeerka eh oo xoog leh qofki kusoo galo mar walba qaladkan uu sii diyaaya in lasoo saaro wax diia ah, male wasaarad garsoora jirto wasaarad kale waxaa jirto cadaaladyadaa jirto waday leedahay ee aragtixisaaha jiro lasoo saaro waa dadka soo dhiibo ama dagaaldaanyaro dadka isu soo dhiibo waa dadku dhibaateey rabo soomaaliya ka faajig iska feejigno dhibaato dad rabo waa dad ugu yaraan ariqale ma naqon karo ari oh, xoolajid ma noqon karo waana askar qofkaan hadii uu oh, ariqal mar bartay oona oh, ariga qala ari uma dhiiban karto kawaanley waa dadkaas marka soo dhiibaya waa dad kawaanley xoolo dhaqada looma dhiibi karto sidaasoo kale dajiis lagama dhigi karo corruptionka mas-uuliyad damaanad xataa damin xataa ma maqlayso ama maqlayso hebela is soo dhiibay wasiir hebelaa ka damin ay xataa maqli damaanad buuxda ha qaataano ha isku qoraano meedii waa ogaado bulshada waa ogaato hebel hebel abuu sumbul oo isi soo dhiibay inuu wasiir hebel hebel mas-uul ka ahay hadhow dhibaato haday dhacda wasiirkaasaa ka mas-uula mas-uuliyad waa ayaga sidaada maal ma ale mas-uuliyada lagu shaqeeya qofka aad keenaysa dawlada qaranka iyo aad kusoo dhexmilayso ee aan xabsi ku jirin ee waa soo dhiiba ku faanayso waa inaad adigu mas-uuliyadiisa qaadan karto hadii mar mas-uuliyad lagu xisaabtamo oo wixii ah qof ale waxa uu geesto u qoolaynahay qalad maba dhacaayaba qalad meesha keliya loo kontarol waa mas oo la yidhahda haye ama ciqaabaad leedahay ama dalacsiinaad leedahay saas qofka soo qaaday waayo maaha shabaabka inaa dalacsiyahay qofka keenay hadduu qof sax oo xoog iyo bulxo oo dagaalka wax ka bedelay wixii baabiyey oo keeno abaalmarin uu leeyahay taariikhdaa xusayso haddii uu qof xun keenay mas-uuliya macnaha makaalin dawlada la siiyey markaas kujiijiiday waana isaga wax laga qabto qorshahan ay kooxdu u adeegsato dadka isu soo dhiibaya iyadu ha ahaadaano qorsho ay wadato oo ay qofka kusoo shubayso oo markaa qof iyada u shaqeynaya uu yahay maxaa diidaya in dawladdu qorsho noocaas ay la timaado oo ama iyagana ay sidaan oo kaleeto ugu dhex darsadaan kooxda rag la shaqeeya ama raggaas ah. rag ogaan kara ah. oo xeelada ay isticmaalayaan mid ka duwan isticmaalaya dhaqan kara su-aal fiican waayo laakiin dawladdu waa dawlada jabhad ma aha sidii jabhadi ha u dhaqanta dhihi mayna laakiin waxyaaba kalea u furan ciidanka qaranka oo kale wuxuu leeyahay saxan wax la yidhaahdo hmm. saxan buu leeyahay laakiin iyadoo iyadoo jabhad eh, dhaqan aan kaa dhex galo military intelligence hmm. uu leeyahay oo guduuti intau noqda loos ku dhex gudi karo maala macalkani hataa inuu u baahan yahay inuu shabaabka sida noogu darsanayo dad inta asaga u darsado camaamada xirtaan ay galaan uma baahan ma mm. waxay u baahan tahay keliya military intelligence inuu shaqadiisa qabto sahankii ay meesha tagaan waxa la qabanaayana operation laga dhigo operation nimanku xeriyay leeyihiin military leeyihin waxbay leeyihiin talaas mm. albaabkeeda ninka wuxuu gelayo oo military intelligence wuxuu ku cadeyn karaa inta xeradaas gashay inta qofa ku jirto qaabkaad u baabiin laheed kadib haddana kooxda sahankaa meesha tegayso caawa takbarka lugeynayso sideed saac meesha isku gaadaamayso caawa sagaal saacna hawsha fulinayso ayaga laakiin xagul cisaabaad talaad subax kasta dawladda howlo ku fuliyaan waxaa dhan dhibaata uma baahna hadii dawladda militariga waajibkiisa qabsanayo oo military intelligency iyo iyo qaybti sahanka ururki sahanka ururkii garaaca oo hoobiyaasha iyo wixii qaadanaya ay macnaha urur walba wuxuu leeyahay uu isticmaalayo istaraatiijiyad dawladeed ku shaqayn kartaa way ka fududahay inaad ar ku darsato uma baahnid inaad macnaha koofiyaan ku darsato uma baahnid xogta soomaalida waa waa sida ugu fudud shayga lagu heli karo oo keliya qof kamida magaaladaas mid kamid a hadaad ganacsada ka tahay hataa xogta qofka waad soo heli kartaa community intelligence aad tahay oo isqarinayo laakiin waa in a b c waay istraatiijiyada ku xigtay ay degsan tahay oo ciidan dawladda oo inay lugeeyaan caawa intay lugeeyaan firi califool dheer afar godaa lagu haaya macnaha laba bilood golood yaray ka qoteen keliya xataa kuma fikirayaan shan kilomitr xagga inay ka soo lugeeyaan ee dhabarka soo kuma fikirayaan mm-hmm. mee hal jiraa lasla taagan xabad la sutura marka istraatiijiyadanba dhisnayn mida aad ku riyoonayso in ruusyaan ugu darsa ay noo soo dhegamegeeyaan ay soo goortaan ay noo imaadaan baan riyo sheekh ka fududaan maqabalaana mm-hmm. laakiin iyagoo jabhada sidaas sameeya oo dhakraa ciidamada xogaha gudbiya maxaa dawladda iyadoo dawladda ah u diidayaa inay istraatiijiyad noocaasa degsato waxaa waxaa diidi kara sideedaba in wax la dumiyo in wax la dhiso toban goor waxaa sahlan in wax la dumiyo jabhada daa aragta waxbay kharibaysaa moogta dagaalka dhan oo jabhad u baahan yaha waa ku dhufo ee ka dhaqaaq ka oran dagaalka difaaca dhan oo jabhad u baahan yaha waxaa waaye meesha u banay ee ku ugaarso laakiin adiga waxaad u baahan tahay evaluation inaad soo baarto aad xoogtii samayso military intelligence uu shaqeeyo sida ugu fiican u shaqeeyo tahanka sisa ugu fiican shaqeeyo corneelkii oo weerarka u dhigo khibadii lagu qabanahayo difaacii la dhigo la wareejiyo la fariid nabad la qaliyo la fariisiyo booliiska lagu wareejiyo maamulkii iyo cadaaladii iyo arrimihii bulshada lagu sii wareejiyo dhaqaalihii loo sii abuuro nolol dhan inaad ka abuurto tirahda magaalada waa kaasaa jidadkeedi iyo korontadeedi iyo biyaheedi iyo waxeedi caafimaadkeedi waa shirin adiga waxbaad dhisaysaa marka waa hawl dheera kuu taalo laakiin ninka wax duminaayo wuxuu u baahan yahay inuu weeraro ka ordo qof dilo wax qaribo wax baabiyo basa u baahan yahay horta laba leesku soo hadalka ala kala ma aha jabhadibu waa diyaarsanta waxay dawladdu diyaargaroobaysa laakiin dawladda lafxigeeda way diyaari kartaa way diyaargaroobi kartaa sida aan u sheegayno waalnimada u sheegayno uguna seexeyno hadday sameeyaan challengeyaan u hayaa dad intaas ku samayn karo yaan haynaa ka saxaayo madaxweynuhu wuxuu leeya lataliya military wuxuu leeya lataliya wuxuu leeya lataliya maxay latali aawe waxaas maxay kala talinayaan qaarkooda london sidii u aadin jiro oo aan ka imaanin beenaa laysu sheegaa meeshaan ilaahay ha ka cabsadeen hawshaan ha qabtaan qofka hawsha hadda usoo jeediso qaban karaa maahan wax kaloo hor istaagi kara malashe arrimaha amniga siyaasadda cali maxamed cabdo ayuu ahaa barnaamijka oad adeegsanaysaan keenana oad nagala socotaan markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleentaa afar labaatanka saac qurbooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraa axmed xuseen faraax waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afarlabaatanka saac muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada qabsaday markaynu eegno saacadihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada qabsaday wiil dhallinyaro ah isagoo markaasi dabcan ka hadlayay mid ka mid ah qisooyinkiisii waxa uu shaaca ka qaaday hadal murugo badan oo muddooyinkii ugu dambeey dadka social media isticmaalayeen ay aad aad u hadalhayeen kaasi oo ah in saddex iyo toban sano uu hasaabo kala dhexeeyey in markaasi dabcan uu lacag u diri jiray inta badan ilaa iyo oo dolar bil walba uu diri jiray weli waxa uu sheegay in wiilkaasi in lacagta uu ku shaqeeyo xitaa markuu u diro kadib uu lacag kale uu deena u raadin jiray maadaama gabadha uu jacayl kala dhexeeyo balse gabadhaasi ay ahayd gabar xaas ah oo la qabo arrintaas ayaana social mediaha shalay ilaa iyo maanta aada u haysato oo dadyogu ay wax ka qorayaan sidoo kaleeto eh, waxaa leeyahay wiilkan dhalinyarada ah Eh, hadda waxuu ku sugan yahay magalada muqdisho waxa uu muddo ku sugnaa eh, wadanka koonfur africa eh, waxa uu ka shaqayn jiray dukaan dukaankaasi ayuu markaa mishaar yar ka qaadan jiray marka waxa uu shaaca ka qaaday in labaiy tobankaasi sano ama saddexiy tobankaasi sano haweeneydaasi mar xataa niyadiisa xataa aysan soo gelin ay khiyaanayso sidoo kaleeto waxyaabaha kaleeto aadka loo hadalhay waxaa ka mid ah wiilka dhallinyarada ah waxa uu shaaca ka qaaday in uu aad iyo aad oo xaddhaafnu jeclaa haweeneydaasi wuxuu yidhi markii saddex iyo toban sano kadib ay kasoo wareegatay sheekadan waxaan imaaday muqdisho eh, oo waxaan rabay inaa gabadha gursado gabadha gurigeeda ayaan tagay kadibna gabadhii waxay tiri aniga haas ayaan ahay marka wiilkii waa u naxay hadda waxa uu shaaca ka qaaday in wiilka aad aad u xanuunsaday marka muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada ayaa lagu faafiyey wiilkan dhalinyarada qisadiisii aad aad weliba cabdirashiido mar la weydiiyey wiilka waxa ku kalifay inuu hadda ka hadlo ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu nafiso balse waxa uu sheegay inuu gabadhaasi gebi ahaanba uu iska cafiyey marka afar labaatanka sac muddooyinkii ugu dambeeyey qisadan ayaa qabsatay wiilka dhalinyaradaha waxa uu shaaca ka qaaday in murugo ay tahay laakiin hadda uu ugu dambeyntii gabadha waa caafiy marka dad badan ayaa komanti kasoo dhiibtay oo dad badan ayaa ka hadlay hadaleynta afar labaatanka sac muddooyinkii ugu dambeeyay aadka loo hadalhayay aan intaan kusoo gabagabeynaynayo markaan dhankay qormooyinka waata cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankayga qof inuu shaqadaada kaaga fiican yahay waa laga yaabaa takhasuskaaga inuu kaaga fiican yahay waa laga yaabaa wax walba in lagaaga fiican yahay waa laga yaabaa balse haddii uu alle ku siiyo jaanis ah inaad qur-aankiisa xafido oo macnihiisa barato waxaad noqonaysaa qofka dadka dhan uga horeeya weliga ha ka tanaasulin hamigaaga ah inaad qur-aanka xifdido duruuf walba ku jir da walba gaar naftaada ka dhaadhiici in haddii ay xifdido qur-aanka ay dunidan ka bixi doonto ayadoo oo heshay darajo la gaari lahaa tii ugu sarraysay laakiin shahaadooyinka lacagaha gawaarida iyo guryaha waxa ay ku hari doonaan godka ama qabriga afkiisa qoraaga qormadan ayaa waxa ay kusoo gebagabaysay hanka adduunyuusan ku sirin ee si hal saac oo kamid ah waqtigaaga qur-aanka ilaahay qormadan ayaa waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gashaa maymuuna sheekh odawa ugu dambeyntii faraxay qormada ugu dabeysa dhankeyga waa sheeko aad aad u qosol badan waxaa lagu bilaabay sitan nin boqor ah ayaa hal dinaar ama nus dollar camal ah waxa uu siiyey wiil yar balse wiilkii yaraa ah waa uu ka diiday inuu qaato lacagta waxa uu ku dhahay aabahii ayaa ii diidaya in aan qof wax ka qaato kadib boqorka ayaa ku yidhi aabaha ku dheh boqorka ayaa i kadibna wiilkii yaraa ah. wuxuu yidhi waxaas aabbahay iigama rumaysanayo boqorkii ayaan ku dhahay oo sababtu maxay tahay wiilkii yaraa ah waxa uu uga jawaabay sababtu ah waxaad isiisay siisay maahan wax boqor u bixiyo sheekadan waxaanu kasoo xiganay qof baraa bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed guud ahaan waxbay warbaahinta bulshada intaan aynu kusoo gabagabeynana nolol aniga warbaahinta bulshada maqleysa inuu qayb ka ahayd barnaamijka ogaari dhinaca kalena falanqeeye arrimaha amniga cabdulaahi cali macow kana mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada waxa uu sheegayaa in marka ay muhiim tahay in dowladdu ay kasbato shacabka la abaabulo si shacabku ula shaqeeyaan hay amniga nabadgelyadana looga shaqeeyo wuxuu tilmaamay in baahida ay qabaan dadka soomaaliyeed tan ugu weyn ay tahay inay helaan amni iyo nabadgelyo oo ay in muddo a ku taamayeen taana ay ku imaan karto wada shaqeyn dhexmarta shacabka iyo sidoo kale ciidamada waa kan korneyl cabdulaahi cali macow oo arrimo badan aynu wax ka weydiinay horta dhegeystayaasha kulmiya waa salaamayaa iyo shacabka soomaaliyeed iyo adigaba meel kastoo aad joogtiin waxaa la raadinaya waxa waaye nabadgelyadii luntay waay nabadgelyadii soddon iyo saddexda sano luntay oo shacabka soomaaliyeed ka luntay waay waxaa la raadinaya marka nabadgelyadaasi waxaa la rabaa si maaragtay mas-uuliyad wadareede in loo wada raadiyo maa in guryaha ee maaragtay ay ku dhuumaalaysanaayo dadka ay ogyihiin haddana aysan sheegaynin kuwaasi waa kuwii dili lahay waay marka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda haddii ciidamada amniga karaankooda inta uu yahay ay dadaaleen ciidanka waxa u baahan yahay information iyo xog oo maaragtay shacabka uu ka helo marka waxaa laga maarmaane eh, maxaa nabadgelyadaas luntay waxaan u bixiyay nabadgelyada ka luntay shacabka soomaaliyeed waxaan u bixiyey magaca loo bixin karaa nabadgelyada ka lunta hooyada nabadgelyada ka lunta muxuuah waalidka nabadgelyada ka lunta ganacsatada nabadgelyada ka dhuntay horumarkii dalka uu gaari lahaa oo asaagiisa uu ku raaci lahay nabadgelyadii luntay oo soomaaliya ay gaartay inay xuduudadeeda ay difaacan weyso nabadgelyadaasi waxaa la rabaa marka inay shacabkao dhan ay raadiyaan oo hay-adaha amniga iyo iyo nabad sugidda ee informationna ay siiyaan midda kaleeto deg sideed iyo tobanka degmo guddoomiyaasha joogaan sidii aan beri aan ogaa inay waxaas ka bedeleen ma ogo deganaba muxuu ahay degmooyinka ay maaragtay ay guddoomiyaha ay ka yihiin kuwa waaxeedka ma degano waaxda oo guddoomiyaha uu ka yahay informationkii iyo isku xirkii shacabka soomaaliyeed ay muxuu ahay ay samayn lahaayeen degaanadaas ay samayn lahayen ayaa meesha ka maqan waa nabadgelyadii luntay oo maalin kasta hooyada ka oysiinayso waa nabadgelyada luntay oo maalin kasta aabbaha iyo hooyada ay ku gablamayaan waa nabadgelyada luntay oo ooryaan iyo dad indhala qaraxyada laga dhaxlay oo meesha jiifta marka mas-uuliyaddaasi waxaa loo baahan yahay dadka oo dhan inay u istaagaan cadowgan ka soo baxsanayo furmaha dagaalka ee looga adkaaday oo baqdinta ku soo gala magaalada muqdisho inay dib usu abaabulaan waxa waaye intaasoo malyan oo magaalada degan ayaa mas-uuliyaddeeda qaadayso nabadgelyadii luntay waa waxaa la raadinayo waa nabadgelyadii luntay waxaa madaxweynaha oo laba bilood oo u fadhiyo dhuusamareeb oo keligii uu raadinayo dadka soomaaliyeed waxaa loo baahanyaa dhammaan inta muxuu aha waddanka gudihiisa ku jirta iyo dibaddaba in muxuu aha la taageero nabadgelyadii luntay sida ay kusoo noqon lahayd waay marka sidee loo sugi karaa eh, nabadgelyadaasi lunta aad sheegayso nabadgelya aqalanta ah, waa sidaan sheega waxaa inay maarata qof kasta oo mas-uuliyadoois iska saaro xaafadaha waa lays yaqaanaa dadka deriskaa way yaqaaniin yaa ku soo kordhay yaa maanta yimid xaafadan yaa ka maqnaayo yimid wiilkii baryahan maqnaayo aan la arki jirin waxawaaye dadka dadka soomaalida kulligood waxawaaye informationka way wada haayaan qofka markuu maanta uu soo dega xaafada soo dego xaafadda oo dhan way taqaanaa information iyo intelligence gatherin shacabkaynaaba maxaa u samaysan marka shacabka ayaa la rabaa inuu isxilqaamo oo maaragtay xoogahaasi uu gudbiyo dowladda uu gudbiyo iyo hay-adaha amniga waaya markaan fiirino muqdisho oo kale qaraxyo ayaa toddobaadkii hadda aynu kasoo gudubna dhacay si gaara ah weliba dad isku soo xiro waxyaabaha qarxa cabsi badan ayaa magaalada ka jirta gobollada dalka sidoo kale markaad fiiriso waxyaabahaasoo dhan maxay kusoo aadayaan ay kula tahay waxawaay waa nabadgelyadii luntay waa nabadgelyadii luntay oo ayn halabuur aysan u lahayn hay-adaha sirdoonka hay-adda sirdoonka waxaa la rabaa inay dad mufakariina ah ay joogaan xaggee nagala haystaa maxaa nagu dhacay xaggee waay meeshuu cadowga ka imaanayo baaruudda iyo muxuu ahay t n t da iyo qaraxyada uu nagu weerarayo ma warshado waddanka gudihiisa ku yaalla ayaa lagu sameeyaa xaggee ka soo galaan kimikaalka sharcigiisa ahawe wasaaradda amniga soomahan inay maaragtay ay ka baaraan degto sida loo sharciyeyn lahay maxaa kimicaalka loo sharciyeen lahay ammonium netrad ayaa soo gala wadanka oo qaraxyada ay ka sameeyaan dekada magaalada muqdisho iyo dekadaha kaleeto oo xeebaha soomaaliya ku teedsan ayay kasoo degaan marka waxa waa sharcigaasi meesha uu ka maqan yahay waxa waay ammonium netradka dhibaatooyinka uu geystay tii ugu dambeysay oo adduunyadao dhan ka yaabisa waxay ahayd dekada ku taalla bayruud ku taallo bakhaar lagu xareeyey oo si khaldan ay korontada ay u taabatay ayaa waxa waaye xaafado dhan dumiyey oo muxuu muxuuaha ay ku dhinteen dad ka badan boqolaal intaasna ay ku dhaawacmeen waddankayna ma laha sharciga kimikaalka ma leh marka waxa waxawaa wasaaradda amniga iyo kuwa i maqlaayo iyo nabad sugidda wax badan ayaan sharcigaasi aan ka dooday wuu og yahay muxuu ahay taliyaashii aan la soo shaqeeyey waa ogyihiin ninka muxuaha bashiir gooba waa ogyahay inta aan tusaalooyin aan geeyey ammonium netradka dhibaatada uu geysanayo t n t da dowladihii jiray shirca ayuu lahaa t n t da quantitiga waddanka soo gasho dekada in lagu xisaabiyo ayaa qofka mas-uuliyaddaas qaadanayo oo isticmaalayo oo dhagaxa ku jebinayo meesha uu dhigaan la ogaay waa lala xisaabtamaya ma laha dad aan darayn lahayn oo aan fikiraynin oo cadowgooda meeshuu ka imaanayo aan khayaanin ayaa aanan ogeyn iyo khayaanooyinka uu isticmaalayo ayaa maaragtay adiya amniga ku habsadeen oo kulligood recommendation ku yimaadeen cabdiraxmaan tuyir oo generaal ah iyo markhaatiye intaan muxuu ahay kimikaalka aan aan qoraallo ka sameeyey bashiir gooba iyo markhaatiye waxaa iyo markhaatiye sambalolshi kulligood waxa waa qof ku fakaray ma war waxa ay nagu qarxinayaan cadowgaan intay ka keena marka taas ayaa loo baahan yahay inay hay-adaha amni amniga tallaabo ay ka qaadaan waa arrin aad u xanuun badan maalin kasto cooryaan iyo mid sariir fuulo iyo mid indhabeelo iyo mid gubtay ee maaragtay argagixisada ay sameeyaan cadowga meeshuu kaa dilaayaan ay dowladda ay ogaan weyso waaya dowladda haddii ay shabaab kula dagaalamayso duurka gudihii magaaladan laga warqabin iyo dekadii waxyaabihii kasoo degayo maxaa dagaalkaasi u soconaa isleedahay wax kasta oo dekada kasoo soo dega waa in la ogyahay waxa ay yihiin in la ogyahay midda kaleeto ammonium nitrideka hadda aan sheegaya qaraxyada ay ka sameeyaan adduunyada sharciya ayay ka samaystay markii xataa waddankan oo maraykanka aan joogo shuruuc ayuu leeyahay ammonium nitrideka waxaa lagu qarxiyey baali ayaa loo adeegsaday waxaa lagu qarxiyey muxuu ahay twin towerski oo muxuu ahay oo new york ayaa lagu qarxiyey ah, sharciga ka yaalla waxa waaye beeralayda markay qaataan quatantiga ay qaateen waxa waaye waa registered waa la og yahay markii fasalka uu dhammaado waa loo tagaa supervisor iyo waxaa u tagaaya muxuu ahay dad muxuu ahay sahminayo qaabkii uu isticmaashay waxaad ka shakiso baqaarkaada ka maqan miyaa jiro waxa waay meeshan waxaa loo baahan yahay shuruucda kimikaalka wax badan waa sheega oo waa sheega oo waa sheega waa ku celceliyey laakiinse dadkii waxaabad moodaa inay maaragtay wax kaloo aan la arkaynin oo aan maaragtay amniga aan maaragtay dan aan u hayn inay ku mashquulsan yihiin fariinta waxa waaye maantay aan ka hadlayo fariinta waxa waaye taliyaha booliiska agaasimaha nabad sugidda wasiirka amniga intaba muxuu ah inay si deg deg ay ah u fariistaan oo sharciga chemicalka la sameeyo u n regulation and rules oo hazard material lagu ilaaliya ayaa jiro hadda fuustooyina in la soo qaado shidaal lagu soo shubay xaafadaha ku yaalin maalin kasta suuqa bakaaraha gubanayo mid kalea gubanayo waxaasoo dhan waxa waaye in aan maaragtay nidaam aan loo samaynin waxyaabaha halistaa meel lagu xareeyo ee lagu og yahay oo hay-adaha amniga ay ka warqabaan cidda isticmaalaysa iyo cidda waddanka soo gelaysa waa in la ogyahay korneyl cabdulaahi cali macow oo khabiir dhanka amniga ayuu ahaa warimo badan aynu wax ka weydiinay oo amniga la xiriira dhinaca kalena dalka mexico haddii aynu eegno ugu yaraan toban ruux ayaa geeriyootay oo saddex ka mid ay ah caruur ahaayeen daraasiin karan dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii kiniisad ku taalla oo wadankaasi mexico qayb ahaan ay burburtay iyadoo burburkaana uu ka dhashay markaa geerida ilaa toban ruux iyo dhaawaca tiro labaatameeyo ruux ka badan xilli lagu guda jiray markaa iyaga dadka reer mexikaanku waxa ay markaa u aaminsan yihiin kiniisadda oo ay ka sameynayeen markaa kuna dhiganayeen munaasabad ayay kusoo duntay dhismaha markaa kiniisadda iyadoo burburka kiniisaddan uu ka dhashay dhimashada dadka badan toban ruux waxay ka dhacday dhacdadan waqooyi bari magaalada xeebta leh ee cuudad loo yaqaano ama cuudad madero oo ka tirsan gobolka timolabas state ee wadankaasi mexico nasiib daro toban ruux ayay xaqiijinay geeridooda shan ka mida ah waa haween laba waa caruur labana waa sidoo kale rag ayuu yidhi americo velreal governorka gobolka temobilas oo warbaahinta la hadlay dhacdada kadib kooxaha gurmadka ayaana islamarkii sameeyey dadaalo ay markaa wax kaga qabanayaan dadka ay waxyeelada soo gaartay dhaawaca iyadoo dad kale kalena baadigoobayo oo markaa kooxaha gurmadka deg degu ay markaa baaritaano wadaan iyagoo adeegsanaya eeyaha waxbaara waxaana markaa weli socdaa markaa la eego dadaalo weli la doonaya in lagu gurmado dadkii ay wax soo gaareen dhinaca kalena midooda yurub wasiiradooda arrimaha dibadda ayaa waxaay markaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada kiyef ee dalkaasi ukrain iyagoo ka wada hadli doona markaa muhiimadda ay leedahay in midooda yurub uu ka shaqeeyo mustaqbalka ukrain siduu ekaan karo maadaama burbur xoog lagu soo gaaray dalkan dagaalka ruushka iyo ukrain waa aada u saameeyey waxaana markaa burbur uu soo gaaray kaabayaashii dhaqaalaha ee muhiimka ahaa ee wadanka ukrain taasi oo markaa keentay in dhibaatooyin badan ay la daalaadhacayaan waddankan ukrain ayna markaa u baahan yihiin taageerada reer galbeedka iyo tan midooda yurub wasiiradu waxa ay markaa ka shaqeynayaan in markaa loogu yabooho dhaqaale iyo taageero milatari xukuumadda ukrein si ay isaga caabiso ruushka oo weli dagaal ka wada qeybo badan oo wadankaasi ka mid ah dhinaca kalena duqeymaha ayaa halkooda kasii socda iyadoo daroniska aan duuliyaha lahayn ee ruushkuna ay duqeeyeen koonfurta gobolka khirsoon loo yaqaano hal ruux ayaa geeriyooday lix kana dhaawac ayaa soo gaaray kuwa dhaawacmay laba ka mida ah waa caruur sida laga soo xigtay gofarnarka gobolka alexander barcoden oo isagu markaa ka hadlay markaasi duqeymaha sidoo kale waxaa laleeyahay qaraxyo ayaa laga maqlay khersoon oo ay sameynayaan duqeymaha diyaaradahan droniska lahayn madaafiicda magantaalada ay duqeymaha u adeegsanayaan iyadoo aada markaa loo bartilmaameysaday gobolka ayna kamid ahayn goboladii ay aadka ugu dagaalameen magaalooyinka muhiimka ah ee wadanka ukrain gaar ahaan magaalada dekeda leh waxaana markaa muuqato weli in ay sii kordhayaan dagaalada iyo duqeymaha ruushku ay ka geysanayaan gudaha wadankaasi ukraine waxaana markaa muuqataa in saameynteedu ay aada u gaartay wadanka oo muddo badan la daaraadhacaya burbur dhaqaale burbur kaabayaasha dhaqaalaha iyo barakac xoog leh oo dadka dalka ay sameeyeen weli ogaala degeysanaysaan keenana ad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka kala degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan saxib yaal markaana madaxweynaha hore dalka mareykanka donald j trump ayaa sheegay inuu markaa tagi doono magaalada new york ee dalka mareykanka si uu bilaabo inuu markaa dacwadda ka qeyb qaato ama uu furto abiil cusub oo racfaan uu ka qaadanayo kiis markaa la xiriiray in lagu eedeeyay musuq maasuq iyo waxisdabamarin inuu canshuurta markaa la dhuuntay kambaniyada iyo ganacsiyada uu leeyahay donald j trump madaxweyne hore dalka mareykanka oo isagu ganacsi badan ku leh qaybo badan oo dalka mareykanka ka mid ah waxaa la filayaa markaa in dib loo bilaabo dhageysiga dacwadiisa maanta oo isniin ah iyadoo donald trumpna uu xalay bartiisa twitterka kusoo qoray inuu markaa tegi doono magaalada new york si uu isku difaaco waxaan u socdaa maxkamadda si aan markaa ugu dagaalamo magacayga iyo sharafkayga ayuu bartiisa twitterka ku qoray donald j trump madaxweynihii hore dalkaasi mareykanka toddoba iyo toban sano jirkan ayaa isagu waxa uu eedeen dusha kaga tuuray xeeralinta new york genaraal letia james oo ku eedeeyay inay markaa aada u bartilmaameysanayso ama ay ku eeheyso wax loo yaqaano personal attack oo si shaqhsiisa isaga u beegsanayso taasi uu markaa sheegay in loo gol leeyahay in lagu dilo sumcadiisa iyo sidoo kale in lagu waxyeeleeyo ololihiisa doorashada uu ku jiro uu doonayo in markaa dib loogu doorto madaxweynaha dalka mareykanka waxaa jira in maxkamaddu ay gacanta ku hayso kiisas badan oo lagu soo eedeeyay donald trump oo ilaa afar kiis gaaraya oo ay qeyb ka yihiin arrimo la xiriira canshuur gambis ay kambanadiisa ama ganacsiyadiisu sameeyeen iyo sidoo kale in lagu eedeeyey inuu khalqalgeliyey amniga dalkaasi mareykanka kadib markii uu qaadacay natiijadii doorashooyinkii ka dhacay dalka mareykanka november sanadii taasi oo keentay in la weeraro taageerayaashiisuna ay markaa carqaladeeyaan amniga dalka mareykanka iyo xarumaha muhiimka ah ee ku yaala dalkaasi mareykanka dhammaan waxay u muuqdaan wax lala yaabo waxa ay lagu soo eedeeyey maxkamadda ayaynu isku arki doonaa ayuu bartiisa twitter-ka sii raaciyay qoraal uu soo qoray donald james trump madaxweyne hore dalka mareykanka oo isagu markaa rajo badan ka qaba inuu isdifaaci karo walow eedeymo badan ay dul hoganayaan iyadoo taasi ay saameyn karto ololaha doorashadii ugu jiro in dib loogu doorto xafiiska ugu sarreeya aqalka cad ee mareykanka oo uu doonayo ninkan inuu markaa xisbiga jamhuuriga markaan u tartamo si uu markaa loolan doorasho ola garo hogaamiyaasha ama xubnaha u tartamaya xisbiga dimuqraadiga weli ogaalaad degeysanaysaan kenan oad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijka waad adegeysanaysaan dhegeystayaal markaan waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kala maanay ninkii cadowga kala gaabiyee gooyay xididkiisa ama guruf ku qaadiya dagaal looga helay guusha iyo kii gargaarka u noqdee siiyey garab buuxa soomaalidu inay kala garteen goortan la ogaaye qof walbaa garaadkiisa hadalgabayna waa kii war wejiga labaad mar hor aan baloog saarnay war maxawar shiishaa dhimatay war shabaabo heesay waxay yidhaahdeen hurdi weyno hadhsan weyne xagga xasan shiikhna oga haraya xabaasha waar waxa kaloo la yidhi soocon weyno joogsan weyne weyne xagge muusow noo raaraysaa war weli kaaleedhay fidhiye waayne ka hawayne lafta garenow fiiriyaase war waxaa kaloo la yidhi wanku doonno kuugu daalle xagga deniyow noo diraysaa war waxaa kaloo la yidhi hari waayo joogsan waaye xaggee qoorqoor loo sitaayey war waxaa kaloo la yidhi axmed joogto tagi weyse goorma jubbaland fasaxay aryaadhaha waxaa kaloo layidhi cali eh. jawheer fadhi maahe eh. gormaad hiiraan xalli haysaa war kalemaanay war ma haysiine eh. guugal wuu shan iyo labaatan sana jirsaday adduunkan waxaa la isweydiinayaa su'aalihii ugu yaa badnaa ee ay dadku weyddiiyeen waxaase ugu siiyaa badnayd sanadkan la soo dhaafay kuwii la weyddiiyey waxaana ka mid ahay sideen uga badbaadi karnaa duqaymaha diyaaradaha halkay soo marayaan hubanta macawiisle iyo ciidamada madaxweynuhu goormuu ka laabanayaa dhuusamareeb ceel buur ilaa goormayn sii joogi doonnaa mustaqbalka bu'aala xaguu ku dambay doonaa waxaase jiray su'aalahaasi qaybtood oo cabsicabsi loo arkay waxaana ka mid ah amiirka lacalla haddii la qabto muxuu sheegi doonaa xarakada shabaab haddii soomaaliya laga saaro intay ugu fududoo ku noolaan karaan raggii qaraxyada loo diyaariyey haddii qalab loo waayo siday wax u dili karaan iyo su'aasha ugu dambayso ahayd madaxda xarakada midkii la qabto muxuu la kulmi doonaa musow goglaha maxay u weydii waayeen kuwii muslimiinta masaajidda ku laaya caaqira halkay ku dambaynayaan waar dalabo goblaha xaggaa laga galaa war xarakadu waxay war dhammeeyeen markii ay dhaheen hurdi weyno harsa weyne xagge xasanow ku haraysa madawiinaha weliba erey inta joogtaan arligeenna hubka dhiga oo haysalaagina haddii kale hooy wayshelayna aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi dagaalkiyo dardaargaala dadbaas gadaalka dabciyan dagaalkiyo dardaargaala dadbaas gadaalka dabciyan cabdullow waxaan ku soo xasuusta dadka baasoo dagaalka gadaal ka dabcinaye macawislaydii ceeldheer ka soo baxday waxay ku eedeeyeen inay sabab u ahaayeen xildhibaan xusul iyo xildhibaan yaasiin farey shiryo badan oy tiriyeenna waxaa ka mid ahay xusul iyo xildhibaan farey miyaa ku xirmay xaaji roog war bulshadaan dharanayso maa la banneeyo haddaan bayd ku idhaahdo cadow sii burburaayoon wax u soo badanaynin oo godad ay barraxdeen iyo booraankuugu gasaysan barya la sugaayoo adigoo birta saarin boorka aad kicinaysiiyo bootadaadiiyo dhaarta baqadaada darteed bartaas uu ku go'doomay baahi wuugu dhintaa baxsan maayo ileene waan walla weynay nimanka ma iska daynaysaanaan dinga kaxaynne <laughs> dee haayo jilil ankisheeniyo ah, markii horeba biyaayi warkalamaanee waxaa la yidhi shaqooyin badan oo soomaaliya caan ka ahay waa burburan ilaa hal shaqo maahane halka shaqay soo hartay waan idiin sheegi doonaa haynta buburtay ee wax lagu helayn haddaan idiin sheego naxli disayner qabyaala driver qarax meker laaluush beyer kalageyn editor been reborter iskudir rayter mashruu teker tuhum believer soomaaliya ataker bulsho divider suldaan nominator colaad cambayner bob collector dacaayad deliver wanaag refuser danyar killer jago luuker karaashar ganacsi kollabsar qaran karaashar xasarad balower iyo isniidaamin dairektor waa cabdikuusan waxaad ka tagtay wadaniyad baanbaana warwarkaa ku soo boodina halka shaqee hartay waa xoraynta dalka qof kastana waa u oo shahaado iyo shuruudo adag iyo rekomendation uma baahna miya ubow xildhibaan dambiina lagama rabo miya xitaa barbosa laguma weydiinayo war foonti ama lagu qaybinaya cabdikuusaw nacamleey remover maynka darwayti aryamadeeyow anaa ku daraahe arrimuhu ayaa maaha ahaan eh. ma ahaasay ahaa jireen eh. arrimuhu ahya eh. maahaan ma ahaasay ahaa jireen dagaalka waa lagu wada jiraaye iyagaa iswaalo waan toobi waaye shabaabkii war baa galay iyo weerar joogta waana lagu wadayaa ilaa warasadood iyo waaweynka loo tago waana looma kala hadha hayayhayay ka soo kacay hayay hayay shabaabkiyow hayay xubintii kalmaan ayaad maqlaysa dhegeysteen guudahaana waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijkii ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo iyaduna habaligu taal anabay ku dhalatiyu barwaahaqa oon garan bidaanteeda waayuun badigoo hobkuwaashee bidhaanteeda waayuun badigoo hobkuwaashee bariigayhii barigay ku nooshaa buubi igu tiri bararkidu ambaarkadii mashalkeedaan u boogaya ishan dhexdee da'oon hela boqoran soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee halarkidu ambaarkadiyo mashalkidan u buugayaa shandhexdii ya-oon helaa boqolan soomaan ballan ku qaad laslaguma dhaartee buuraha jeclaysiyo baarti muu ka dhiiray arkankiisiyo baaladweynay ku nooshahay buuraha jalaysiyo baarti muu ka dhiiray arkankiisiyo baaladweynay ku nooshahay kolku soo baxayay iyo tobnaani waahidaaanku qabo barni idan arag haiga taagin weyn kolka soo baxayay shan iyo tobnaade waahidaananku qabo barni idan arag haiga taagin weyn fidiso buugto bilowdo micnadii ka buudaay cutindheer buraaqo balasheedi fidiso buugto bilowdo micnadii ka buudaay barqaadahan isbarnaan mahaboho ku yeeshey marqaadahan isbalaan maabuuhu ku yeesheerkibay hiidamqadayo surkuhu basaaseyerkibay gacasbaan u geynayaa iyo jannaan u siinayaa ugeygawaan ku saarayaa badbaadad aragtiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa gacasbaan u geynayaa iyo jannaan u siinayaa ugeygawaan ku saarayaa badbaadad aragtiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa jalaysiyo baarti muuqa dhiiray alad weynay ku nooshahay boqolka soo baxayaay iyo tobnaadeen ahidaanan kuu qabo farmi midaan arag haygaa taagan wey boqolka soo baxayaay iyo tobnaadeen ahidaanan kuu qabo farmi midaan arag haygaa taagan wey aani waayo goorjaar ku dhibaystaan adihii ku gaanaa baraarugay darteedu ogahaani waayo goorjaar ku dhibaystaan adihii ku gaanaa bakeerigii aan qaadanaa dantihiisa joogtaa makeerigiian qaadana akankiisa joogtaarteedahaan arkaya walaqiinu gudaaleedahaan arkaya walaqiinu gudaale barbar haddaan u seexano gadu ay isgaarayaan guryiho ay isku marmaan dad baad aragtiyo baraaron gaadh ilaahay kuugu maraya haddaan u seexano gogogo ay isgaarayaan guryiho ay isku marmaan dad baadad aragtiyo baraaron gaadh ilaahay kuugu maraya barti muuqa dheeray aytankiisu baalad weynay ku nooshahay buuraha shalaystiyo qaarti muuqa deeray tartankiid baalad weynay ku nooshahay qolka soo baxayay kaniyo tobnaadey baahida ankuu qabo baarniye bidaan arag haiga taagay qolka soo baxayay kaniyo tobnaadey baahidaan ankuu qabo baarniye bidaan arag haiga taagay